alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii tobnaad oo ka mid a kitaabkii saxiixu lqasasi annabowiyi oo iska lahaa abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala alqisaةu aلthaaliثaةu wاthalaaثuun qisada soddon iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama baynamaa waqti rajulu nin ninkaasoo miman duul ka mida kaana ahaa qablakum idinka hortiin yamshi uu soconayo qad acjabat xaale iyo cajab iyo yaab gelisay hu asaga jummatuhu halabtiisa iyo wa burdaahu labadiisa go id waktigaasaa khusifa lala gooyo lala rujiyey bihi asaga al ardu dhulka fa huwa ninkaasi yatajaljalu wuu sii dilindilloonayaa fil ardi dhulka dhexdiisa ayuu sii wilan xataa taquuma ilaa ay ka istaagto as saacatu saacadda qiyaame haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun eefiyow muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqa xadiidkaani ina tusinayaa oo aan ka faa'iidaysanaynaa sida isagu uu keenayana ay tahay sida uu sheegay alxaafid ibnu xajar raximahu llahu tacaala ninkaani jasadkiisii iyo jirkiisii dhulku inaysan cunin dhulkaa lala gooyey wuu sii dilindiloonayaa wuu sii socdaa walidaaliku wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar waxaa suurtooda xadiidkan laqsi iyo halxiraalo in laga keenoo la yidhaahdo waxaad sheegtaa qof gaal ah oo marka uu dhintay kabacdi jirkiisu uusan baaliyoobaynin oo caradu aysan jirkiisa cunaynin in halxiraalahaas iyo laqsigaas iyo xujadaa la keenaa suurtooda jawaabtuna ay noqoto waa ninkan nin gaal ah oo dhintay oo aan caradu jirkiisa cunin sheeg haddii lagu yidhaahdo waa ninkaan asaga ah xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa kibirka iyo isla weynanku inay yihiin jariimo iyo dembi aada u weyn qofka ku sifoobana ay sababaysa arrinkaasi inuu ku halaagsamo halaag aakhare iyo mid adduunyaba xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa dunuubta gabal ka mid oo aadamuhu ay sameeyaan inay suurtowdo ilaahay qofkii dembigaa sameeyey inuu cuquubo u soo dedejiyo intaan aakharaba la gaarin adduunkan dhexdiisa isagiioo nool oo adduunka dhex maraya ayaa dhulka lala rujiyey ciqaabka ilaahay aakharo ugu talagalayna waa arrinaynaa waxba ka ogeyn wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaayoo kale cadaabulqabriga waxa loo yaqaano in la sugo ilaahay baa cadaabaya ninkaan asagaa subxaana wa tacaala kibirkana la yska ilaaliyo qur-aanka alla wuxuu ku sheegay walaa tamshi fil ardi maraxa dhulka markaad soconaysid ha xaraga kibrin sababtu waxaa weeyaan innaka lan takhriqa alarda tuula lan takhriqa al alarda walan tabluqa aljibaala tuula dhulkana awoodaad leedahay kuma diisdiisi kartid kuma burburin kartid buurahana kama sarmari kama sarmari kartid aadama daciif oo maskiinaata miyaad ilowday in biyo mahiinoo liita lagaa abuuray miyaad ilowday inaad mugdiyaal soo martay miyaad ilowday aadamo maskiin ah oo calooshiisa qashin ku jiro oo kaadiya saxarala inaad taho maskiin ah mandarkaaga iyo shakligaaga guud hadduu ku cajabgeliyo miyaad adu ilowday ilaahay awooddiisa iyo jabaruudkiisa subxaanahu wa tacaala inaad kadsoontid marka lama rabo miskiin aadamaha tahay awooddaada iyo qadarkaaga aqoonsano alqisatu araabicatu wathalaathuun qisada soddon iyo afraad marwiyatun waxaa laga wariyey can khabaab ibni aratin radia allahu tacaala canhu qaala khabaab wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama kaana rajulu ninku wuxuu ahaan jiray qablakum idinka idinka horeeya yuukhadu mid la qabto fayuxfaru waa loo faagi jiray lahu asaga fil ardi dhulkaa loo qodayaa fa yujcalu waa la yeelayaa fiihi dhulka dhexdiisaa ninkii la gelin dhulkii loqodaa la dhex gelinaya fa yujaa'u waxaa lala imaanayaa bilminshaari bahasha minshaarta loo yaqaan fa yuudacu markaasaa la dhigayaa calaa ra'sihi madaxiisa dushiisaa la dhigaya fa yushaqu markaasaa la kala dhambalayaa oo loo kala jeexayaa biitnatayni laba gabal bartaasaa inta seef laga saaro ama minshaar baasaa loo kala jeexayaa gaballo xagga u dhacaya dhinacna xagga maa yasuddu kama hor istaagayo hu ninkaas daalika tacdiibka noocaasi can diinihi diintiisa sidaasay ahaan jireen dadka hore si kastoo loo cadaabo oo loogu hanjabo oo loo jirdilo oo dhibaatooyin iyo cadaab loogu geysto mabdi'iisa marraka muusan tanaasuli jirin wa yumashatu waa loo firi jiray oo loo shanlayn jiray biamshaati alxadiidi saqafo iyo shanlooyin bir ah maaha shanlo caadiyo oo caagi ah, waxaasa shanlooyin bir la kululeeyey oo la adkeeyey ah ayaa loogu shanlaynayaa xaggee maa duuna laxmihi hilibkiisa inta u dhaxaysa oo min cadmin laf ah aw casabin ama seed ah jirkiisaa waxaa lagu samaynayaa waa loo shanlaynayaa biro gantale oo sida shanlooyinka oo kaleha ah inta lasoo qaato baa jirkiisa lagu hoolhoolaya lagu jarjaraya wax allaala waxa lafihiisa ka soo haroo ludkiisa oo hilibkiisa ah bay bahladaasu jarjarayaan ilkaas lagu jarjaraya waa la xanuujin maa yasudu ka hor istaagi maayo hu ninkaas daalika arrinkaas iyo cadaabkaasi ka jeedin maayo can diinihi diintiisa si kastoo loo cadaabo way ku adkaayeen diintooda wallaahi ilaahay baan ku dhaartay nebi maxamed baa dhaaranaya sala allahu aleyhi wasalam layutimanna wuu dhammaystirayaa allaahu alle haadaa kan al amra arrinka waa diinta islaamka xataa yasiira ilaa uu lugeeyooo socdo alraakibu qofka gaadiidka saaran min sancaaa ah, magaalada sanca laga bilaabo ilaa xadramowta ilaa magaalada xadramowt sancadaani waxaa suurtowda sancadii yamaneed inay tahay magaalada yaman meeshu ku taallo sanca arliga yaman ku taalay meeshaas iyo xadramowtna markaa waxaa udhexaysa shan maalmood in loo socdo waxaa kaloo suurtowda sancadan tiin yaman ku taallay inaan loola jeedin ay tahay sanca ku taallay waddanka shaam markaasna nebigu wuxuu ishaarayaa sala allahu caleyhi wasalam masaafo dheer inay udhaxayso intaa kasii fog laa yakhaafu xaalo usan ka baqayn ila allaaha alla maahane iyo wadi'ba yeygo calaa qhanamihi arigiisa uuga cabsanayo walaakinakum idinku asxaabtaydiyey tastacjiluuna waa degdegaysaan buyuu nebigu sala allahu wasalama hadaa haadaakani xadiidun saxiixun waa xadiid saxiix ah akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa soo saaroo wariyey iyo wa abu daawuuda iyo wanasaa'iyu iyo wakayruhum xadiidkani wuxuu inoo faa oo aan ka qaadanayna altacliimu bilxadath waxaa loo yaqaan dhacdooyinka taariikhiga ah oo kaa horreeyey oo hortaada dhacay in dadka wax lagu baro ummadihii hore cadaabka diinkan ay u soo mareen iyo qaabka loo jirrabay ama loo jirdilay wuxuu nebigu saxaabada uga sheekaynayaa inay ku daydaan oo diintooda ku fara adaygaan oo tahdiidaadka iyo hanjabaadda iyo jirdilka iyo xabsiyada la marinaya saxaabada nebiga ay ogaadaan inay dadkaga horreeyeen diintoodana ku adkaysteen sabab xadiidkan keenay oo ku soo arooray baa jirtay saxaabada nebigaana maalin waxay nebiga ku yidhaahdeen nebi allow cadaab badan baan la kulannaye miyaadan ilaahay gargaar noo weydiinaynin ilaahay cadowgaan inuu nooga heliyo nebigu saxaabadu marka wuxuu barayaa sabarka iyo adkaysiga wuxuu leeyahaa dadkii idinka horreeyey sidaasay ahaayeen taasi waa qodob xadiidku inoo faa'iideynayo oo aan ka faa'iidaysanayno wuxuu labaad oo xadiidku ina barayaa saxaabada nebi maxamed iyo ummaddaba guud ahaan nebigu siduu ugu dadaali jiray dadka yaqiintooda iyo macnawiyaadkooda inuu dhiso oo markaad ogaatid dad reer nebi aadam ah oo sidaadoo kale laga yaabo sagaal bilood inay ku dhasheen cadaabka la cadaabay inuu gaaray maskaxdooda seef inta lagaga bilaabay ilaa minjaha in lagu waday inta lasoo qaatay saqafiyo iyo shanlooyin biraha jirkooda in lagu shaqshaqay sidaasna mabda-oodii uusan ka zuulin inay diintooda ku taagan yihiin arrinkaasi waxay dadku ka kasbanayaan yaqiin iyo iimaaniyaad iyo macnawiyaadkoodu inuu dhismo ka waran qofkii la khasbo ibnu bataal almaaliki baa wuxuu leeyahay culummadu waxay ku ijmaaceen qofka la khasbo gaalnimona lagu khasbo yidhaahdana ka zuuli maayo diintayda gaalnimona ku dhawaaqi maayo sidaasna lagu dilo ajarkiisa ilaahay agtiisa sidaasaa u weyn qofka dilka ka ruqsaystay oo ruqsada qaato yidhi anugu waa gaaloobaya asagoo iimaankii qalbiga ugu jiro iyo qofka diiday oo ku madax adaygay oo yidhi iimaankayga ka noqon maayo qofka ruqsada qaatay waxaa ka fadli badan casiimada iyo go-aanka midka la yimid oo iimaankii sidaa loogu dilay ama waxa lagugu khasbayaaye haddaysan gaalnimo ahayn waxaa lagugu khasbay hilib doofaar cun ama waxaa lagugu khasbay khamracab haddii kaleeta naftaa kaa dhacayso waa lagu dilaya arrimaha noocaas oo kale oo hangaalnimada gaarsiisnayn culummada gobol ka midi sida ibnu bataal oo kale wuxuu leeyahaa inuu qofku iska sameeyo ruqsada ilaahay iska qaato baa u fiican maadaabuusan balwad iyo daraagiisi waxaan aysan u ahayn wuxuu isticmaali jiro ka macaasi ahaan ee dhib ku kallifay uu jiro khamradiisu iska cabahayaa waxaa weeye dembina soo gaari mahayo ruqsaasuu qaadanaya maadaamuusan shaygaana gaalnimo gaarsiisnayn alqisatu alkhaamisatu wathalaathuun qisada soddon iyo shanaad can ibni mascuudin cabdillaahi bni mascuud waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi aakhiru man dadkan ugu dambeeyo yadkhulu geli doona aljannata jannada rajulu nin wey waa ninka ugu dambeeya oo ilaahay jannadiisa geli doona bal maantaad ogaan doontaa ninkaas waa kuma weliba waa ninka xagga kalena ugu dambeeyaoo naarta ilaahay ka soo baxa ruuxa ugu dambeeyaoo jannada gala iyo ruuxa ugu dambeeyo oo naarta ka soo baxa waa isku nin fa huwa ninkaasi yamshi wuu lugaynayaa maratan mar wa yakbuu wuu dhacdhacayaa maratan mar yakbuu macnaheedu waxaa loola jeedaa yasqutu calaa wejhi marra wuu lugaynayaa marra wuu dhacayaa wejigu u dhacayaa wa tasfacuhu waxaa hoolanaysa oo waxa weeyaan gubaysa wejigiisa annaaru naarta maratan mar tasfac waxaa loola jeedaa wejigiisa ayay waxay ku samaynaysaa way gubaysaa naartu markaasay waxay uga tegaysaa raad iyo ahar fa idaa maa goortii jaawaza uu gudbahaa naarta markuu naartii ka dhammaado iltafata wuu milicsanaya ilayha xaggeeda naartii uu ka soo baxu dib uu eegayaa faqaala markaasuu wuxuu dhahayaa tabaaraka waxaa khayrkiisu bartay alladii macbuudkii najaani iga kaa badbaadiyey minka adiga naartiibu la hadlaya waxaa khayrkiisu batay oo barakadiisu ay badatay ilaahiga iga kaa badbaadiyo iga kaa koriyey markuu intaas ilaahay ugu mahadiyo buu haddana ammaan kale la imaanayaadoo wuxuu leeyahaa laqad acaanii wuxuu isiiyey allaahu alle shay-an shaygaasoo maa actaa uusan siinihu shaygaas axadan qof oo min alawaliina ummadihii hore iyo walaakhiriina kuwa dambe ka mid a ah. weli jannada muusan gaarina galo cadaabka naarta iyo dhibkeeda iyo rafaadkeedu soo arka mar inuu ka baxay oo uu ka sii jeenstay buu wuxuu aaminsan yahaa ilaahay intuu khalqi abuuray kuwoodii hore iyo kuwooda dambeeto ruuxa ugu barwaaqo badan inuu yahay hadduu ruuxaasi barwaaqasaa u dareemayo kuwa aan xisaab la marin oo aan cadaab la marin oo si u socdeen jannada ilahay hore ka galay maxaad u malaynaysaa fa turfacu waxaa loo soo koryeelayaa lahu asaga shajaratun geed markuu cadaabkii ka sii jeensto ou intaa la yimaadoo yidhaahdo baa waxaa la tusayaa geed fa yaquulu wuxuu odhanayaa ay rabbi rabbigaygiiyow adninii ii dhoweey min haadihi tan ashajarati ee geed ah. ilaahu geeddaas ii dhoweeh maxaad ku falaysaa fali faliastadilla saan u harsada bidillihaa hooskeeda oo waa sharaba aan u cabba min maa'iha biyaheeda wuu omanyaha cadaabbu ka soo baxa haddeeru wejigiisu ku dhex kufaya cadaabka waa nin haraadsan oo dhiban ilaahu hooskeedaan aan harsado biyaheedaan aan cabbi geeddaa sii dhoweey fa yaquulu wuxuu odhanayaa allaahu alle casa qaalibhayo wajalla weynaaye yabna aadama aadam inankiisiyow lacallii ma laga yaabaa in acdaytuka haddaan ku siiyahaa geeddaas sa'altanii inaad ii warsatid hayraha ayadaa waxaan ahayn haddaan arrinkaa kuu fuliyoon geeddaa kuu dhoweeyood biyaheeda cabtid hooskeedana harsatid inaad wax kale i weydiisati ma laga yaabaa fa yaquulu wuxuu leeyahay laa maya yaa rabbi rabbigaygiyow ballan ilaahi weeyaan kugula gelaya inaana geeddaas haddaan tago wax dambe ku weydiisan wa yucaahidu wuxuu kula ballamayaa hu alle allaa yas'alahu inuusan weydiisan hayraha geeddaa waxaan ahayn waa igu ballan buu leeyihi wa rabbuhu rabbigiisna yacduru wuu u cudur daarayaa hun ninkan liannahu ninkaani yaraa wuxuu arkay maa shay laa sabra wax sabar iyo adkaysi la yidhaahdo lahu asaga aysan u sugnayn caleyhi dushiisa wax aan laga adkaysan karin oo aan laga sabri karin oo qurux iyo naxariis iyo wanaagu geedda ka dhex muuqda ayuu arka fa yudniihi ilaahay baa u dhoweynayaa minhaa geeddii fa yastadillu wuu harsanayaa ninkii bidillihaa geedda hooskeedii wayashrabu wuu cabayaa min maaihaa biyaheedii ballankii marka waa waa ka soo baxay hadda geedkiisiibuu dhex fadhiyaa biyihiibuu cabahayaa hooskiibuu harsanaya asagoo xaalkiisu intaas ku qanacsan yahay uma turfacu waa loo soo koryeelayaa lahu asaga shajaratun geed geeddaasoo hiya iyaduba axsanu ka quruxsan oo ka wanaagsan minal ulaa tii hore geed tii hore ka caja badan oo barwaaqada dhex taalla ubaxa hoos ka wanaagsan macaanka iyo biyaha iyo harka tii hore mid fadhiiso tiri buu arkaya fa yaquulu wuxuu leeyahay ay rabbi rabbigaygiiyow adninii ii dhowee min haadihi tan li ashraba aan u caba mimaayaha biyaheediio wa astadila an u harsado bidillihaa hooskeeda laa as'aluka ku weydiisan maaya hayrahaa taa waxaan ahayn waa intuu horey usoo yariya garo ballan baana horay asagiiyo ilaahay u dhex yaallay fa yaquulu ilaah wuxuu odhanayaa yabna aadama ina aadamow inaa aadamow alam tucaahidnii miyaadan igula ballamin anlaa tas'alanii iyo anlaa tas'alunii laamka in la godo iyo in la kordhigo labadu way bannaan yihiin inaadan i weydiisanayn hayraha geeddan waxaan ahayn sootaan ballanka isku ogeyn oo ballankaad igula gashay geeddaa waxaan ahayn inaadan iweydiisanayn weydiisanayn fa yaquulu wuxuu ilaahay odhanayaa lacallii ma laga yaabaa in adnaytuka haddaan kuu dhoweeya minhaa geeddan xaggeeda tasalunii inaad i weydiisatid hayrahaa iyadaa waxaan ahayn fa yucaahiduhu wuxuu ilaahay kula ballamayaa anlaa yas'ala inuusan weydiisanayn huwa alle hayrahu hayrahaa geeddaa waxaan ahayn wa rabbuhu rabbigina yacduru wuu u cudurdaarayaa hu ninkaas liannahu ninkana yaraa wuxuu arkay maa barwaaqo laa sabra wax adkaysi la yidhaahdo lahu asagaysan u sugnaan calayhi dushiisa barwaaqo aan laga sabri karin buu arka fa yudniihi ilaahay baa u dhoweynaya minhaa geedda fa yastadilu markaasuu harsanayaa bidillihaa hooskeeda wayashrabu yashrabu wuu cabbayaa min maayahaa biyaheeda uma turfacu waa loo soo koryeelayaa lahu ninkii shajaratun geed geeddaasoo cinda baabi ljannati albaabka jannada albaabkeeda agtiisa ku sugan waa geed labadii hore oo fadhiisa tidhi geedaasoo hiya iyadu axsanu ka wanaagsan min al uulayeyni labadii hore xagga mandarka iyo muuqaalka iyo barwaaqada dhex taalla labadii hore waa ka quruxsantaha xagga dhowaanshahana albaabka jannaday ku taalla fa yaquulu wuxuu leeyahay ay rabbi rabbigaygiiyow adninii ii dhowey min haadihi tan liastadilla saan u harsado bidillihaa hooskeeda oo wa ashraba aan u cabba min maa'ihaa biyaheeda laa as'aluka ku weydiisan maayo hayrahaa geedan waxaan ka ahayn fa yaquulu ilaah wuxuu odhan yabna aadama bani aadamow ina aadamow alam tucaahidnii miyaadan ballan igula gelin anlaa tas'alnii inaadan i weydiisanayn hayrahaa iyada waxaan ahayn qaala wuxuu leeyahay balaa haa yaa rabbi rabbiyow haadihi tan laa as'aluka ku weydiisan maayo hayrahaa wixii horeo dhan iska dhaaf tan soo uma jeedid haddaad ayada i geysid wax dambe oon ku weydiisanaya lama arko wa rabbuhu rabbigiis yacduruhu wuu u cudur daarayaa liannahu ninkaani yaraa wuxuu arkay maa shay laa sabra adkaysi wax la yidhaahdo lahu asaga uusan u sugnayn calayhaa dusheeda lagaga sabro fa yudniihi ilaahay baa u dhoweynaya minhaa geeddii fa idaa goortii adnaaha adnaahu uu u dhoweeyo minhaa xaggeeda fa yasmacu wuxuu maqlayaa aswaata ahli ljannati dadkii jannada ku jiray codadkoodii buu maqlaya barwaaqada raaxaysiga isbogaadinta haasaawada iyo sheekada macaan wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun sheekooyin wacan oo iskula sheekaysanayaan buu maqlaya hadda ninkii geedihii yararikaha u sabri waayey oo jannadiina arka reer jannaadna codkoodii iyo raaxadoodii maqlahaya miyaa sii fadhinaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa ay rabbi rabbigaygiiow adkhilnii igeli haa jannada wax yar baa ii dhiman igeli jannada fayaquulu ilaahay wuxuu leeyahay yabna aadama bani aadamow maa yasriinii minka maa yasriinii waxaa weeye ay ayu shayin yurdiika maxaa ku raali raaligelinaya wayaqtacu su'aala baynii wa baynak maxaa aniga adiga su-aashaan aad maanto dhan ila daba taagan tahay soo afjari kara sidaasuu ilahay odhanayaa ayurdiika ma ku raaligelinayaa an uciyaka inaan ku siiyo addunyaa wal walxaal milahaa ayadoo kalena wa milahaa iyadoo kaleetana macahla jirankeeda uu yahay adduunyo wax allaala waxaa dhex yaalla adduunyo adduunyada hadda aan joogno keliya maaha tan iyo maalinkay adduunya bilaabatay ilaa maalinka ilaahay uu soo gabagabeeyo qiyaami saaca ah intaa wixii barwaaqo iyo maladaad iyo raaxo iyo mataac soo maray adduunka oo boqortooyo leh oo dumar leh oo ciyaal leh oo waxa weeyaan xoola leh oo dhaqaalo leh oo beero leh wax allaala wixii boqortooyo soo maroo dhan adduunyada iyo adduunyadii wax la eg inaan labadaa isugu kaadaro maku raaligelinaya qaala ninkii wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbigaygiiyow atastahziu ma igu jeesjeesaysaa minii aniga macnaha hankiisaba kuma jirtaba abaal intaa leeg inuu helayo hadduu naar ka soo baxay wuxuu arka waxa ugu weynaa saddexdii geedo uu soo maray jannada albaabkeedii buu hadda taagan yahay ilaahay khasaa'intiisa waxa ku jirana ruuxna ma oga marka wuxuu leeyahaa miyaad igu jeesjeesaysaa walxaal anta aduguna rabbulcaalamiin caalamiinta rabbigood abuurtay aad tahay xadiidka cabdulaahi ibni mascuud baa warinayey fa daxika wuu qoslay ibnu mascuudin ina mascuud waa cabdullahi bn mascuud fa qaala cabdulaahi bn mascuud baa wuxuu yidhi alaa tas'aluunii miyaadan miyiidaan i weydiinayn mima waxa adxaku aan ku qoslayo saan xadiidka idinku waday halkaa markaan soo gaaray waan qoslaye waxaan ku qoslaya miyidaan i weydiinayn fa qaaluu waxay yidhahdeen dadkii cabdulaahi ibnu mascuud dhegaysanayey mima maxaybaa tadxaku ku qoslaysaa qaala wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu mascuud haakadaa sidaas aan u qoslay buu daxika u qoslay nebigu markuu rasuululahi rasuulkii alla sala allahu calayhi waalihi wasalama markuu xadiidkaa noo sheegayey fa qaaluu saxaabadu waxay ku yidhaahdeen mima maxaybaad tadaxaku ku qoslaysaa yaa rasuulalahi rasuulkii allow qisadii waa noo sheegtay nebi allow maxaa ku qosashay qaala nebigu wuxuu yidhi min dixki rabbi alcaalamiin allaha caalamiinta rabbigooda ah qosolkiisa xiina waqtigii addoonku qaala uu yidhi atastahziu miigu jeesjeesaysaa bi aniga walxaal anta adugu rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda aad tahay ereygaa markuu addoonkii adeegsaday ilaahay baa ku qoslay fa yaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay innii anugu laa astahzi'u kugu jeesjeesi maaya bika adiga inaan adduunye iyo wax la mida ku siiyo jeesjeesiga ma aha walaakinnii aniga allaah ilaahay baa hadlaya qaadirun mid awoodaan ahay calaa maa wax allaala wixii ashaaw aan doono adduunyo iyo adduunyo wax lagu daray keliyaad ka hadlaysaaye boqolaal adduunyadoo kalea haddaan ku siiyo alla qaadirkii ah awoodaan ah marka waxba culays iguma aha haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun ee saxiix ah akhrajahu muslimun muslim ayaa soo saaray waa axmedu axmedna wuu wariyey su-aasha isweydiinta mudan baa waxay taha ninkaanu mar walba dhaar buu maraya ilaahay buu ballan la gelaya ballankiina waa jebinaya muxuu ballankii uga baxa hadduuse ballankii ka baxay qofka inta dhaarto ballan galo oo wax ku dhaarto ballanka ka baxa kafaara gud baa laga rabi jiray ninkaan kafaara gudkii simeey culummadu labadaba waa ka jawaabeen kow ballanka wuxuu uga baxay nabi maxamed baa xadiidka abu muusa alashcari bukhaariiyo qeyrbay wariyeen wuxuu sheegay qofkii shay ka dhaarta oo shaygii wax ka khayr badan arka dhaartiina ha jabiyo hana ka kafaaro gudto shaygii ka khayr badnaana hala yimaado maalan qof walaalkaayaad waxaa ku tiri ilahi baan ku dhaartay kula hadli maayo waxaa kuu soo baxday inaad la hadashay inay kuu khayr badan tahay dhaartii waa jabinaysaa isagiina waa la hadlaysaa dhaartiina waa ka kafaara gudanaysa in marka waxaad ka dhaaratay wax ka khayr badan haddaad aragtid aad dhaartii jabin kartid horta nebiyullaahi maxamed baa noo sheego waa u bannaanayd ninkaas oo hadde geed walbayta geed ka fiican buu arkay uu ka dhaaranayay dhaartana wuu jabinayay markii dambana jannadiiba ark ah, wixii dhan buu jabiyey qaybta kafaaragudka ku saabsan kafaaragudki ninkaan meeye kafaaragudku howl adduunyay ahayd oo takaaliiftu ka jirta aakharu ninkaanu jooga aakharna dadka takliif laguma saaro jannada ilahi buu ku raaxaysanayaa marka xadiidkaani wuxuu inoo faa'iideynayaa laba waxyaalood oo sifooyinka ilaahay ka mid ah midi waa qowl ilaahay inuu hadlo hadalkiisu siduu yahay asagaa garanaya inagu ma naqaan fa yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa qowlka alle iyo hadalkiisu waase keyfiyadooda ma naqaan qodobka labaad ilaahay qosolkiisa xadiidkan muslim uu wariyey uu sheegay asagana keyfiyadiisa ma naqaan walidaalika ibnu maajah iyo axmed iyo tabaraani intuba waxay wariyeen ninbaa nebi moxamed su-aal weydiiyey maya rasuulka wuxuu yidhi allaahu daxika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku qoslaa min qunuuti cibaadihi wa qurbi qiyarihi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa addoommadiisa quusashadooda iyo ilaahiy intaysan quusan inay u soo dhoweyd addoommadaas isbeddel inay helaan say ugu dhoweyd oo meeshay soomaalidu ohan jireen fulayow libanay kuu dhowaa ilaahay suu xaaladda kaaga bedeli lahaa say kuugu dhoweydaya saad u quusanaysid ilaahay waa ku qosla saxaabiga xadiidkaa maqlay baa wuxuu yidhi awa yadxaku rabu rasuulkii allow ilaahay miyuu qoslaa markaasaa nebigu yidhi nacam haa markaasaa saxaabigii wuxuu yidhi lan nacdima min rabbin yadxaku khayraa ilaahay qosla oo addoommadiisa ku farxa wax khayr iyo wanaaga haddaba ka waayimayno waa sifo sifooyinka ilaahay ka mid ah keyfiyadeedana ilaahay uu yaqaano sidaa uu nebi maxamed u sheegay baan ku gaabsanaynaa sal allah caleyh wasalam jeesjeeska ninkaanuu yidhi ilaahay ilaahayow um migu jeesjeesaysaa sifooyinka waxay ku jirtaa jeesjeesku qur-aanka ilaahay ku sheegay waxaa weeye khidaaca iyo jeesjeeska labaduba waxay ku jiraan sifooyinka sifaatul afcaal loo yaqaano muqaabalo qofku markuu ilaahay xumaan la maago makrigaa la mid ah wayamkuruuna wayamkuru llaahu ayaguna ilaahay bay dhagrayaan ilaahina wuu dhagrayaa ilaahay makrigiisu qof xumaato kula maaganaa marka xumaatadii aad asaga la dabagedidid waa sharaf iyo cizo qolyo marka ilaahay dhagar iyo xumaato la maaga ilaahay inuu ku dabagediyaa makriga noocaasi waa sifaatulafcaal oo marka noocaasa ilaah loogu tiirin karaa istihzuu waa la mid khidaacuna waa la mid taana xadiidku marka dhankaas ayuu inooga faa'iideynaya ilaahay naxariistiisana waa ka qaadanayna mar walbo ninkaasu ballanka uu ka baxo ilaahay waa cudurdaaraya sidaas ilaahay uu cudurdaarka u jecel yahay adiguna dadka cudurdaarka uula jeclo qofkii khaldama u naxariiso qofkii dembi iyo khalad kaa gala u cudurdaar qof walba ha iska laalaadin alqisatu saadisatu waalaauun qisada soddon iyo lixaad can ilmugiirata bni shucbata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu sa'ala wuu weydiiyey muusaa nebi muuse rabbahu rabbigii baa wuxuu weydiiyey maa adnaa ahli ljannati ahlu jannaha ruuxa ugu hooseeya muxuu yahay mansilatan xagga mansilada xagga jannada marka la galo dadku way kala sarreeyaan darajooyinka jannada ruuxa ugu darajo hooseeya muxuu yahay ilaahyow nebi muuse ilaahay weydiinaya qaala ilaahay wuxuu yidhi rajulu nin weeye yejii-u imaanaya bacdamaa muddo ka gadaal udkhila la geliyey ahluljannati dadkii ahluljannaha ahaa aljannata jannada intii janno geli lahayd markay jannada gasho ayuu imaanaya fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu asaga udkhul gal aljannata or jannada gal fa yaquulu wuxuu odhanayaa ninkii ay rabbi rabbiyow keyfa sidee baan u galaa jannada walxaal qad nasala ay degeen annaasu dadku manaasilahum guryahoodii wa akhaduu ay qaateen akhadaatihim nin walba intuu qaadan lahaa meel aan ka gala ma leh waa indhihiisa say la tahay dadkii jannada waa buuxdaabi meel laga gala ilaahayo ma leh nin la leeyahay jannada golo asna le waa buuxdaa waa say la tahay asaga janna diidka ma aha fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu ninkaas atardaa raalli ma ku tahay an yakuuna inuu kuu ahaada laka adiga mithlu mulki melikin boqor boqortooyadiis oo kaleeto oo min muluuki dunyaa adduunyada boqortooyadeeda ka mid ah mulki hadii la yidhaahdo waa boqortooyo milki hadii la yidhaahdo lahoos dhigana waa lahaansho melik haddii la yidhahdo waa boqorka malag haddii la yidhaahdana waa malag caadi ah fa yaquulu ninkii wuxuu odhanayaa radiitu raalli baan ku ahay rabbi rabbiya rabbi aniga rabbigaygiyow boqor boqorada adduunyada ka mid a wixii barwaaqahooda siisay haddaad siisid raalli ku ah fa yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay laka adiga waxaa kuu sugnaaday daalika arinkaas ma intaa keliya maya iyo wa miluhu asagoo kale wa miluhu asagoo kale wa miluhu asagoo kale wa miluhu asagoo kale waa shan intii horoo la siiyey boqor boqoradii adduunyada soo maray ka mid a boqortooyadiisii iyo afar boqoroo koroo lagu daray boqortooyadoodii shan boqortooyo wax la eg baa la siina fayaquulu wuxuu odhanayaa fi lkhaamisati marka shanaad radiitu raalli baa noqday rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygiiw fa yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa haadaa arrinkaan kuusoo sheegay oo shanta boqortooye ah lakaaday kuu sugnaatay iyo wa casharatu amhaalihi tobanlaabkiisa shan boqortooye oo loo tobanlaabay wax la eeg oo barwaaqo ah fa yaquulu walaka adigana waxaa kuu sugnaaday dheh maa wax allaala wixii ishtahat ay jeclaato nafsuka naftaada oo waladat ay ku raaxaysataa ay ku qabowda caynuka ishaadu wax kastoo naftaaduna ay jeclaysato ishaaduna ay ku qaboobayso jannada dhexdeeda waad ka helaysaa fa yaquulu ninkii wuxuu odhanayaa radiitu raalli baan noqday rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygiiw qaala wuxuu leeyahay rabbi yaa rabbi nabi muuse qaala nabi muuse wuxuu yihi rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygiiyow fa aclaahum kuwa ugu sarreeya maxay yihiin mansilatan xagga jannada dadka jannada galay xagga jannada dadka ugu sarreeya maxay yihiin qaala ilaahay wuxuu yidhi ama odhanayaa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye aradtu aan doonay kuwa karaamadooda si khaasa aan u doonay waa kuwa jannada boosaska sare ka helaya ilaahu nagu dar qarastu waan tallaalay ilaahay baa hadlaya karaamatahum kuwaas maamuuskooda iyo sharfidooda biyadii anaa gacantayda ku tallaalay ilaahay baa hadlaya dadka jannada ugu sarreeya booska ay jannada ka gelayaan aniga allaha gacantayda ku tallaalay ma intaa keliya maya wa khatamtu waan tiimbareeya calayhaa dusheeda tiimbare anigu aan ku dhuftay allaha u saaran falam tara ma arag caynun ili waxa barwaaqaaho nimankaas aan ugu talagalay ili weligeed ma arag walam tasmac maysan maqal udunin dhagina weli udunun dhegino weligeed ma maqal walam yakhtur kuma soo dhicin calaa qalbi basharin aadame qalbigiisna weligii arrin uu suuraystay oo kusoo dhacdayba ma ah qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa misdaaquhu arrinkaa waxaa kuu rumaynaya fii kitaabillaahi kitaabka alla casa qaalibahayo wajalla weynaaye waxa weeye rumayntiisu falaa taclamu ma oga nafsu nafi maa waxaa ukhfiya loo qariyey lahum loo qariyey lahum ayaga oo min qurati acyunin ilqabowsi ah haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun ee saxiix ah akhrajahu muslimun watirmidiyu wa axmed iyo muslim iyo tirmidaba waa wariyeen xadiidkani wuxuu inoo faa-iideynayaa dadka jannada galayaay inay darajaad kale leeyihiin oo kala fadli badan yihiin kuwa ugu sareeya iyo kuwa ugu hooseeya iyo kuwa ugu dhexdhexeeya intaba inay leeyihiin xadiidku wuu ina tusinaya waxa ilaahay barwaaqo iyo naciimo uu dhigay jannada dhexdeeda oo aan ilina weligeed arag dhegina maqal qalbina suuraysan ilaahay addoommadiisa mu'miniinta iyo cibaadadii addoommadiisa saalixiinta inuu ku raaligeliyo oo ugu naxariisan oo ku talagalayna xadiidku waa ina waa ina dareensiiyey waxaa kalou xadiidku inoo faa'iideeyey ilaahay sifooyinkiisa waxaa ka mid a ah alyadu gacan siday tahay asagaa yaqaan teenna ma shabahdo ma ewilayno wax kale ku fasiri mayno mana diidayno ma anfiyeyno ilaahay baa wuxuu leeyahay qarastu karaamatahum biyadii gacantaydaan ku tallaala sideebay tahay ma naqaan waa keyfiyadeeda ilaahay baa garanaya waxaa jira khalqiga ilaahay intaan garanayno aan dul istaagnay afar waxyaalooda ilaahay gacantiisa uu ku abuuray khalqiga inta kale kun baa la yidhi fakaana uu ahaaday laakiin afar waxyaalood oo khalqiga ka mid ah qaybana axaadiis baa ku soo aroortay qaybana aahaar saxaabaa ku timid qaybo ka mida waa khalqi iyo abuur qaybana waa samayn abuur aan ahayn keli ah. waxaa ka mid ah khalqiga uunka ilaahay ka mid oo ilaahay gacantiisa uu ku abuuray nebi aadan soo saas maaha ibliis buu ilaahay la hadla subxaanahu wa tacaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday ibliisu maxaa kuu diiday waxaan ku abuuray labadayda gacmood inaad u sujuudid nebi aadam ilahay baa gacmihiisa ku abuuray marka fadli iyo wanaag ilaahay uu gooni khalqiga kale uga soocay weeye qaybo badanoo ka mid ah walidaalika budaarimi markuu ka hadlaya miriisii radinayay wuxuu yidhi qof bani aadam ah oo waalidkii caasi ku noqda tan iyo nebi aadam nabi aadam wax ugu caasinimo badan bishrulmirisi ma jirabu waayo fadli iyo wanaag ilaahi awowgiis nebi aadam u sugay buu diidan yahay oo wuxuu leeyahay ilaahay gacmihiisa kuma abuurin nebi moxamedna wuxuu leeyahay b nebi aadan ilaahay baa gacmihiisa ku abuuray qur-aankiibaa sheegayoo ku haya ilaahay baa le ku abuuray wiilkaagii nabi aadanm adugu awlaadaada ka mid ah ka farcamo bishrulmirisina wuxuu leeyaha nebi aadam ilahay gacmihiisa kuma abuuray waa caasi waalid buy weliba nebi aadan intuu dhalay ruuxa ugu caasisan weeyaan bilanna fadiilo ilaahay u sugay bu asagu u diidayaabi kan labaad waxaa weeye waa jannadan aan hadda hayno ilaahay baa yidhi anaa gacantayda ku tallaalay qarsi culimmadu waxay leeyihin waa jannatu cadni jannada ilahay qur-aan ku sheegay jannatu cadnin ilaahay baa gacantiisa ku abuuray waa tan haddaan hayno qeybta saddexaad waxaa weeye oo ilaahay gacantiisa uu ku abuuray alwaaxdii nebiyullaahi muuse ilaahay diintu u waxyooday ee ku qornayd ilaahay baa gacantiisa ku abuuray subxaana wa tacaala oo ku jeexay wayna inoo imaan doontaayo kitaabkan laftirkiisa qisada afartan iyo koobaad ayay inoogu imaan doontaa nebi aadan iyo nebi muuseoo doodaya oo nebi aadan leeyahay soo ilaahay alwaaxdaadii iyo diintaadii gacantiisa kuma jiixin isna uu leeyahay haah taasina waa ka mid qaybta afraadi waxaa weeye oo ayadana ilaahay gacantiisa uu ku abuuray waa alqalam qalamka ilaahay maqaadiirtao dhan uu ku qoray walidaalika cabdulaahi bni cumar wuxuu wariyey sida bayhaqi iyo daarimi iyo keyrba ay wariyeen iyo xaakim bayhaqi fi lasmaa wasifaat buu ku wariyey cabdulaahi bni cumarna waa ka sugan tahay inuu yidhi khalaqa allaahu arbacata ashyaaa biyadihi afar waxyaalood baa ilaahay gacantiisa ku abuuray oo gooni u fadila markaasuu wuxuu sheegay carshiga iyo qalamka iyo aadam iyo jannatu cadni intaasuu sheegay towreed waxa weeyaan alwaaxda ay ku qoraydna ku darso marka xadiidkaani waa xadiidkaa saxiixa ah sifadaas ilaahina waa sifo sifooyinkiisa ka mid ah alqisatu saadisatu wahalaahuun qisada sodon asaabicatu wahalaahuun qisada sodon iyo todobaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inna nebiyallaahi ilaahi nebigiisii ayuba ayub kaana wuxuu ahaa fii balaa'ihi imtixaankiisii mid ku dhex sugan amaaniya casharata sanatan sideed iyo toban sano u xanuunsanaa u fiirso ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay innaa wajadnaahu saabira waxaan ku xaqiijinoo ku ogaanay inuu yahay addoon sabra oo adkaysta sideed iyo toban sano oo weliba xanuun aad u adag uu ku dhacay sideed iyo toban sano marka xanuunkaa ku sabreeyey fa rafadahu waxaa ku gacansayroo ka fogaaday alqariibu qofkii dhawaayo sokeeyaha ahaa iyo walbaciidu shasheeyihii dadkiio dhan waa isaga fogaadeen xanuunkaa dartii ilaa rajulaani laba nin oo min ikhwaanihi walaalihiisa ka mida maahane inay walaalihiis xagga aabba iyo hooyo yihiinna waa suurtagal walaalnimo islaanimona waa suurtagal laba nin oo walaalihiisaa dadka kaga soo hartay saaxiib ruuxaasaa la yidhaahdaa markay dhibaatada noocaasi kugu dhacdo oo dadku kaa fogaadaan ruuxa aysan suxbadiinnu go-in saaxiibtinima waa midaas laakiin barwaaqaadka ruuxa saaxiibka tihiin marka xooga abaar yaran ay timaadana teleefoonada la saaxiibtinimo taasi ma kaanaa labadaasi waxay ahaayeen min akhasi ikhwaanihi walaalihiis kuwa ugu khaasan ayay ahaayeen kaanaa waxay ahaayeen yaqduwaani kuwa kusoo kallahaa ilayhi xaggiisa wayaruuxaani way kusoo caraabi jireen ilayhi xaggiisa faqaala axaduhumaa midkood baa wuxuu ku yidhi lisaaxibihi saaxiibkii labadood wada sheekaystay ataclamu ma ogtaha wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqad adnaba inuu dembaabay ayuubu ayuub denban dembigaasoo maa adnabahu uusan dembaabin axadun qofnaba ilaahay baan ku dhaartay nebi ayuub wuxuu galay dembi aan ruux bani aadamu gelin qaala saaxibuhu saaxiibkiis baa wuxuu ku yidhi wamaa daaka muxuu yahay dembigaasuu galay nebi ayuub qaala wuxuu yidhi mundu amaaniya casharata sanatan waqhti laga joogo sideed iyo toban sano lam yarxamhu llaahu ilaahay u naxariisan maayo fa yagshifu ka faydi maayo canhu xaggiis cuqubo uu galay oo uu shaqaystay dhibkeediibaa haysta siddeed iyo toban sano waxaanu siihon marra looga jamcinayn looga naxariisanaynin ilaahay intaa waa ka naxariis badan yahay asagaa dembiilaa ninkaan waa labadii ninoo dadka ugu sokaysay mid ka mid ah baa intaasu ka soo baxda falamaa goortii raaxa ay ku soo caraabeen ilayhi xaggiisa lam yasbir ma adkaysan alrajulu ninkii warka loo sheegay xataa dakara ilaa uu u sheegay daalika arrinkaas lahu ayuub ayuubow sidaasaa lagugu yidhi buu yidhi fa qaala ayuubu wuxuu yidhi laa adrii garan maayo maa yaquulu ninkaasu waxa uu leeyaho ilaahi dembi inaan ka galay ama garanayo hayra annallaaha laakiin alle yaclamu wuxuu u ogyahay bal inaan dembi ka gala iska dhaafe annii anigu kuntu inaan ahaa amuru inaan soo mara cala rajulayni laba nin oo yatanaasacaani murmaya fayadkuraani markaasay xusayaan allaaha alle laba nin oo wax isku haysto murmaya soo maraya mararka qaarkood markaasay ilaahay xusayaan oo midkood baa dhaaranayo wuxuu ilahay baan ku dhaartee waa saas ilahay baan ku dhaartee saa maaha magacaas ilaahay oo lagu dhaaranayo oo ay suurtagal tahay khalad in loogu dhaartay markaan maqlo fa arjicu waan noqonayaa ilaa beytii gurigayga fa ukafiru waan ka kafaaro gudanaya canhumaa xaggoodii labadii nin baan kafaaro gud ka dhiibaya karaahiyata an yudkara allaahu kahosi aan kohsanaya in ilaahi la xuso ilaa fii xaqin xaq maahan magaca ilaahiba in lu soo qaado anugu diyaaruma ahi ilaa xaq in lagu sheego maahan haddaysan taasu dembi ahayn wax dembi oo kaleo aan galay garan maayo oo taasusee see dembi u noqota waaba daace waaba khayr qaala wuxuu yidhi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama wakaana wuxuu ahaa ayu yakhruju mid baxa ilaa xaajatihi dantiisa fa idaa qadaa markuu guta xaajatahu dantiisa amsakat way soo qaban jirtay imra'atuhu xaaskiisu biyadihi gacantiisa xataa yabluqa meesha uu deganaa ilaa uu soo gaaro maxaa laga wadaa marka saxare iyo kaadi iyo xaaji gudasho uu u baahdo xaaskiisaa qabanaysa meesha waxaa ka muuqda dadka ku soo haray ayana ku jirtaa bal xadiidku asagoo intaan ka faahfaahsan buu meelo kale ku soo aroorayoo ayadu aad bay u dhaqaalayn jirto u daryeeli jirtay ilaa waagii dambeeto ay ka gaartay gabadhaasi gobanimo timaheedii intay hagaajisay oo jartay ayay iibisay ayada timaheedii iibisay waxay u iibinaysaa nebi ayuu bay inay ku biisho oo ku masaariifto waxay ugu hagaajiso qof aad u qaymo badan bay ahayd dadka qaybo badan oo ka mid ah way iska ilaalin jireen ayadaa laftirkooda waxay odhan jireen nebi ayuubbay la joogtaa xanuunka nebi ayuub ku dhacay yuusan ayadana noosan ayaduna noo soo gudbin waa ka fogaan jireen laakiin waa ku sabarta ayana falamaa kaana markuu aaday daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah abda'a wuu ka soo daahay calayhaa dusheeda wa awxaa wuu u waxyooday ilaahay ilaa ayuuba ayuub buu u waxyooday fii makaanihi booskiisii isagoo bartiisii jooga xaajo gudan ayaa loo waxyooday maxaa loo waxyooday anirkud ku dhufo birijlika lugtaada meeshaa joogta dhulka ku garaac haadaakani muqtasalun mid lagu mayrta weeye baaridun ee qabow iyo wa sharaabun cabitaan meel waxay leeyihin culammada gobolkooda biyaha lagu qubaysanayo inay kulul yihiin iyo inay qabow yihiin waxay ku fiican yihiin inay qabow yihiin kulaylku qofka difaaciisu waxu dhimaayo dhibaatooyin buu u geystaa walidaalika ilaahi ma odhan haadaa muqtasalun xaarun biyo kulul weeyaana waad xanuunsan tahay jirka ku meer lama odhan biyahan qabow isticmaal baa li marka ayagaa ka fiican xagga caafimaadka fastabdaatuhu way ka soo daahda iyana fa laqiyatuhu way la kulantay hu nebi ayuub yantadiru asagoo sugaya meeshiisa asagoo jooga cabaar markay soo daahday ayay u timid wa aqbala weliba wuu soo qaabilay calayhaa dusheeda qad adhab allaahu alla isagoo uu tegsiiyey maa wax allaala wixii bihi asaga ku sugnaayo min albalaa'i xanuun ah wax allaala wixii jirka xanuun ka hayo dhan intay ka maqnayd baa laga masaxa nebiyulaahi ayuu walxaal huwa asaguna calaa axsani maa kaana mar la arka markuu ugu quruxsanaa uu ku sugan yahay falamaa goortii ra'at ay aragtay hu nebi ayuub qaalat waxay tidhi ay baarakallaahu allah ku barakeeye fiika dhexdaad way garan weyde ninkeedii hadda ay ka tagtay inuu yahay bay garan la'da sababtoo ah keyfiyaday uga tagtay oo xanuunka ahayd oo uu xanuunsana ma aha ilaahay baa caafimaad siiya xanuunkii hal xaba laguma arko mar la arko markuu ugu qurux badnaa buu maraya asagiibay marka waxay rabtaa inay nebi ayuub weydiiso waxay tidhi hal ra'ayta ma aragtay nebiyallaahi ilaahay nebigiisii haadaa e kana almubtala la imtixaamay addoonkii allow nebiga alloo imtixaanaayo hadaayta e meelahan uga tegay asagoo xaajo gudanaya muwaad aragta wawallaahi ilaahay baan ku dhaartay iyadiibaa hadlaysa calaa daalika arrinkaasuu ku calaa daalika arrinkaa dushiisa maa ra'aytu ma arag maca daalika arrinkaa iyadoo ay jirto aan kula hadlayay tiri maa ra'aytu ma arag axaddan qof ashbaha uga ekaansho badan bihi asaga minka adiga id wakhtigii kaana uu ahaa saxiixan waqti fiyow ninkayga ayuub waagu caafimaadka qabi jiray weligay ruux kaaga eg ma arag bay tiri alla u ekida muwaad aragta asagii meelahanaan ku ogaay qaala wuxuu yidhi fa innii anugu ana anugu huwa asagii baan ah ninka ninkaagu eg waa isla waa ninkaagii ninkaa quruxda sanood arkaysid waa ninkaad ka tagtay wa kaana lahu asaga waxaa u sugnaaday andaraani laba meelood oo beero ah andarun beer oo lilqamxi qamandiga u sugnaatay iyo wa andarun beer oo lishaciiri heedda u sugnaatay fabacaa allaahu ilaahay baa wuxuu soo diray saxaabatayni laba daruurood falamaa kaanat markay ahaatay ixdaahumaa labadii daruurood middood calaa andari lqamxi qamandida beerteedii afraqat way ku shubtay fiihi dhexdiisa adahaba dahab xataa faada ilaa uu shumay dahabkii dheertii iyo wadankii dhan intuu buuxsamay buu banaanka yimi dahabkii wa afraqat way afgembiday al ukhraa beer ee daruurtii kalena calaa andari shaciir goobtii iyo meeshii heedda loogu talagalay bay waxay daruurtii kalena ku shubtay al wariqa fido xataa faada ilaa uu shumayoo beertii dhan ay ka buuxsantay fido haadaakani xadiiun xadiid weeye saxiixun oo saxiix ah akhrajahu ibnu xibbaan wa abuu yacla walbazaar wagayruhum wa saxaxu lxaakimu waafaqahu dahabiyu imaamu dahabina waa ku waafaqay saaxibu anisi saari sidoo kale takhriij dheer oo muwasac ayuu ku sameeyey sheekh naasir oo kale saxiixadu ku keenaa mujalladka koobaad labaatan iyo shan caleyhi raxmatullah xadiidkani wuxuu inoo faa-iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa masaa'il dhowr ah oo ay ka mid tahay nebiyullaahi ayuub inuu ahaa qof qalbigiisu saalib yahoo badbaadsan qalbi wanaagsan oo aad u fiican buu lahaa sideed iyo toban sano imtixaana eesheegasow ilaahay ka eesheeganaya ma jirto waa ku sabarsan yahay qadaha iyo qadarka alle qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay intuu ilaahay la hadlay inuu yidhi annii masani yaduru wa anta arxamu raaximiin ilaahow anna waa dhibana intaa naxariisatana adaa ugu naxariis badan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dhibka wuxuu ku faydaa ducadee ilaahay wuxuu yidhi waan ka aqballa walidaalika nabigeennu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalama inuu yidhi cajaban liamri lmu'min alla qofka mu'minka ah, arrinkiisu la yaab badan ah ina amrahu kullahu lahu khayr arrinkiisa oo dhan qofka mu'minka waa khayr walaysa dalika liaxadin ilaa lilmu'min inay arrimahagoo dhani khayr noqdaan mu'minka unbay khaas ka taho cidi khaas ku taho cidilama wadaagto markaasaa nebigu sheegay in asaabathu daraa sabara fa kaanat khayran lah wax dhibaato geliya hadday mu'minka ku dhacdo wuu sabrayaa dhibaatadii sabarku ku sabray khayr bay u noqon wain asaabathu saraa wax farxad gelisa hadduu ilaahay ku asiibo ay ku dhacdana shakara fa kaanat khayran lah ilaahay barwaaqadu siyuu ku shukrinayaa shukrintiina khayr bay u noqonaysaa walidaalika bukhaari iyo muslim waxay wariyeen min xadiidi abi hurayra inuu nebigu yidhi ashaddu naasi balaa'an al ambiyaau ilaahay khalqigiisa dadka ugu imtixaan badan oo la imtixaamay ambiyada ilaahay bay ahaayeen uma uma alwliyaa awliyada ku xigta uma asaalixuun uma almhalu falmhal qofba qofku ka imaan badan yahay waa ka imtixaan badan yahy masaajidkeennan sigiiska waxaad aragtaan banaankiisa iyo gudihiisa iyo curyaamo badan oo muslimiinoo fadhiya soo arag salaada inaa la tukadaan waa fuqaro ma shaqaysan karaan qaar baa gacmuhu laaban yihiin qaar baa gacmaha iyo laguhuba laaban yihiin dabaday ku siqayaan adigana ilaahay baa lixaadaadii kuu dhammaystiray macnaheedu maaha inuu adigana ilaahay ku jecel yahay kuwana nicaybuu u qabo uu waayaradoodii u seejiya macnaheedu maahane waxaa dhici karta in allaale inta masaajidka ku jirta hal midoo ayagu inuu ilahay agtiisa kaga dhawaasho badan yahay sideed iyo toban sanuu nabiyulaahi ayuub imtixaaman yahay oo dadkii ay ka wada carareen oo laga fogaaday wamaca daalika ilaahay wuxuu ku sheegay inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab ilahay ruux u toobadkeen badan oo saabir ah oo addoon wanaagsana inuu ahaa caafimaadka ilaahay ku siiye marka ha ku kadsoomin daliil uma aha inuu ilaahay ku jecel yahay xanuunka iyo jirada iyo maralka iyo faqriga ilaahay kugu sallidayna ha dhibsanin daliil uma aha ilaahay inuu ku nicib yahay xadiidkaani wuxuu inoo faa'iideynayaa oo kaloon ka qaadanaynaa caafimaadka lagu siiyey inaan lagu kadsoomin sida raggii ninkii ka mid aha uu yidhi siddeed iyo toban sana ilahay u naxariisan maayo wallahi dembi weyn buu gala waxba caafimaadka ha ku kadsoomin dadka imtixaaman imtixaankooda ha ku kadsoomin u duceeyo ilaahay u bari dadku hadday xanuunsadaan saaxiibadaaya macruufkii iyo wanaaggii idiin hormaray marra ha iloobin yaan xanuunku idin kala geyn duruuftana ha ku nicin alqisatu athaaminatu wathalaathuun qisada soddon iyo sideedaad can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radi canhu qaala wuxuu yidhi inna unaasan dad fii zamani rasuulillaahi oo wakhtigii rasuulka ku sugan sala allahu calayhi wasalama qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallahi rasuulka allow hal naraa ma arkaynaa rabbanaa rabbigeen yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda maalinka qiyaame ilaahay ma arkaynaa su-aashaasay weydiiyeen maxay maalinka qiyaame keliya u weydiiyeen may yidhaahdaan sideedaba ilaahay ma arkaynaa waxay sidaa u sheegayaan inaan adduunyadan ilaahay lagu arkayn bay rabaan inay ku dareensiiyaan ilaahay adduunyada laguma arkayo oo muslim baa wuxuu wariyey min xadiidi abi umaama inuu nebi moxamed yidhi waclamuu annakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu ogaada inaydaan arkaynin ilaahay ilaa aad ka geeriyootaan aakhire ilaahay waa lagu arkayaa adduunkan laakiin maya sidaa awgeed bay yidhahdeen qiyaamada ilaahay ma arkaynaa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi nacamhaa waad arkaysaan qiyaamada qaala wuxuu yidhi nebigu hal tudaaruuna ma laydinku dhibayaa fii ru'yati shamsi qoraxda aragtideeda bidahiirati maalin weyn saxwan ayadoo weliba laysa macahaa la jirankeedana uusan ahayn saxaabun daruur qoraxdiioo lix saac joogta ama duhurkii joogta cirkana wax daruuri aysan saarayn oo kaa daahda ma laga yaabaa aragtideeda dhib inaad u marto tirahda xaggaa layga istaago anna aan markayga arke wa hal tudaaruuna ma la dhibayaa fii ru'yati alqamari dayaxa aragtidiisa leylati leylatalbedri hameen afariyo tobnaada saxwan weliba asagoo cadoo laysa fiihaa dhexeeda uusan ku sugnayn saxaabun wax daruur ah cirkiibaa cad qaaluu waxay yidhahdeen laama yaa rasuula rasuulka allow qof qof ku dhibayaa ma jiro sidaynaan isugu dhibin qoraxda iyo aragtida dayaxa aragtidooda baa ilaahay aragtidiisana qof dhib u marayaa ma jira weeye macnaheedu qaala nebigu wuxuu yidhi laa maa tudaaruuna la ydinku dhibi maayo fii ru'yati ru'yatillaahi ilaahay aragtidiisa tabaaraka khayrkiisu badayo wa tacaalaa sarreeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ilaa kamaa tudaaruuna sidaad isugu dhibaysaan ama laydinku dhibaya maahna fii ru'yati axadihimaa qoraxda iyo dayaxa midkood macnaha layskuma dhiba ayaga tana dhib kala kulmi maysaan qofna ku dhibi maysaan idinku idinkana qofna idinku dhibi maayo munaasaca ma jirta xagga iga durug aniga iga durug anaa fiirinaya xag ma jirto idaa kaana markuu ahaada yowmu lqiyaamati maalinka qiyaama markuu xasilo adana waxaa dhawaaqaya muadinun mid adima muxuu leeyahay liyatabic ha raaco ha raacdo kullu ummatin ummad waliba maa wixii kaanat ay ahayd tacbudu mid caabudto adduunkan markii la joogay ummad waliba ciday caabudi jirtay maanta ha raacdo falaa yabqaa hari maayo axadun qof kaasoo kaana aha yacbudu mid caabuda hayrallaahi alle cidaan ahayn subxaanahu nasahnaaye alla waxaan ahaynoo min al asnaami asnaam ah iyo wal ansaabi waxyaalaha ay qorqortaan ilaa yatasaaqatuuna way daadanayaan fi naari naartay ku daadanayaan kulligood wax allaala wixii ilaahay hayrka caabudi jiro dhan cidday doonaan ha caabudeen dadka qaar baa looda caabuda oo geela caabuda oo lo waxa weyaan qoraxda caabuda oo iftiinka caabuda oo mugdiga caabuda qolba waxbay caabudaa cid kastoon alla cidaan ahayn caabuday naartay ku daadanayaan wax qaybo ka mid oo ah xadiidku uu soo reebi doona ma ahani xataa idaa lam yabqa markuusan harin ilaa man ruuxii kaana ahaa yacbudu mid caabuda allaaha alle oo min barin baari ah wa faajirin faajir dadkii baariyiintaayo ilaahay daacadda u ahaa iyo dadkii oo ilaahay caabudi jiray oo wax badan khalday oo wax badan kharibay labadaa qolo maahan cid kale markaysan soo harin iyo wa qubbaru ahlilkitaab ahlu kitaabka xoogaa yaroo ka haray qubbarku waa baqiya baqiya loola jeedaa baqiyatu ahli kitaab ahlu kitaabka wixii ka soo haray oo maxaa loola jeeda waa kuwii ilaahay caabudi jiray subxaanahu wa tacaala fa yudcaa waa loo yeerayaa alyahuudu yahuud fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahum ayaga maa maxay baad kuntum ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda qaaluu waxay odhanayaan kunnaa waxaan ahayn nacbudu kuwa caabuda cusayrun cusayrun cusayr cusayrkii ibnullaahi ilaahay wiilkiisa ahaa saasay leeyihi cusayrkii ina ilaaha oo ilaahay dhalay baan anagu caawudi jir ishkaal waxaa imaan kara ah oo qaybo badanoo ayaga ka mida yahuuddu cusayrka laftirkiisaba waa inkirsanaayeene sidee waxaa weeyaan loo odhan karaa cusayr bay waxaa weyaan caabudayaan qaybo ka mida badankoodaa sidaas aaminsanaa marka aqlibiyadii laga hadlaya fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa kadabtum been baa sheegtay qof walba ilaahay cidaan ahayn waxbiday oo caabuday oo xuquuqdii ilaahay oo khaaska alla uu laha u leexiyey maalinku ugu baahi badan yahay qiyaama la odhanayaa been baa sheegta weliba cidda kuu odhanaysa waa ilaahay beenlow baata ma takhada allaahu alla ma samaysan min saaxibatin xaas walaa waladin iyo caruur inaad xaas samaysatay baahi baa kuu keeni karta allana waa qani khalqigoo dhan waa ka deeqtoonyihi inaad caruur dhashid oo u ololaysid baahi baa kuu geynaysa gacanta ha ku qabteen qul qulhuwalayaal iyo waxa kuu soo akhriyeenoo wardi saalixiin ha kuu soo akhriyeen ha ku biileen damac baad ka qabtaa waxa weyaan adduunyadan isha ku qabowso ilaahi laakiin subxaana wa tacala waa haniyun can ilcaalamiin famaadaa maxaybaad tabquuna dalbaysaan maxaad codsanaysaan baa la odhanayaa qaaluu waxay leeyihiin caishnaa waan harraadnay yaa rabbanaa rabbigeenniyow ilaahi waan oonnay waa oman yihi fasqinaana waraabi fa yushaaru waa loo ishaarayaa ilayhim ayaga meel baa loo ishaarayaa waxaa la leeyahay alaa tariduuna miyiidaan arooreyn fa yuxsharuuna waa lasoo kulminayaa ila naari naarta ka-annahaa waxaabaad mooddaa saraabun dhaandabangaalle yuxatimu xaalo uu burburinaya bacduhaa gabalkeed bacdan gobolka kale naartii oo iscunaysa oo aad dabangaalle moodo saa uwada fakanaysa ayaa waxa weeyaan loo soo xashirinaya markii loo soo xashiriyo maxaa imaanaya waxbaa ka booda yaa fa yatasaaqatuuna way daadanayaan fi naari naarta dhexdeeda xataa idaa lam yabqa markuusan harin ilaa man ruuxii maahane kaana aha yacbudullaaha alla caabuda tacaalaa sarreeyo min barin ruux wanaagsan ah wa faajirin min birin min barin ruux wanaagsan iyo wafaajirin ruuxun ataahum waxaa u imaanaya rabbulcaalamiin caalamiinta rabbigood baa u imaanaya allah u imaan subxaanahu nasahnaayo wa tacaala sarreeye fii adnaa suuratin suurad si ugu dhoweyd oo min allatii tii ka mid a ah ra-owhu ay ku arkeen fiihaa dhexdeeda suuraddii ugu dhoweyd ay ku arkeen qaala ilaah wuxuu ku odhanaya dadkii famaadaa maxaybaa tantadiruuna sugaysaan tatabicu way raacaysaa kullu ummatin ummad walba maa wixii kaanat ay ahay tacbudu mid caabuda idinka meesha maxaa idin dhigay qaaluu waxay leeyihin yaa rabbanaa rabbigeeno faaraqana annaasu dadku wayna faaruqeen oo waana cidleeyeen fi dunyaa adduunyada afqara maa kunnaa markaa markaan aha markaan ugu baahi badnayn markaan ahayn ilayhim ayaga walam nusaaxibhu maanan raacin annagoo muslimiinoo keligaa ku caabudna baa dadweynihii intayna cambaareeyeen oo cibaadadaadii keligaa aan caabudinayn ugu cambaareeyeen annagoo weliba u baahan baana la dayriyo nala fangoray leanna bashariyada badankooda waa dhunsan yihiin qur-aanka allah wuxuu ku sheega wain tutic akara man fi lardi yudiluuka dadka badida dhulka jooga haddaad adeecdo way ku dhuminayaan qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay shaydaan inuu dhumiyey khalqi aada u tira badan marka basharka inta hanuunsan iyo inta ya waxbaan ka booda fii adnaa suurati min alatii ra-uhu fiiha qaala famaada tantadiruun tattabicu kullu ummatin maa kaana tacbudu qaaluu yaa rabbanaa faaraqana annaasu fi dunya waxbaan saasa waxbaan ka soo booda miya alaa tariduun halkaas miyaa ka soo bilaaba ah, fa yaquuluuna waxay leeyiin caishnaa waan oonnay yaa rabbanaa rabbigeenow fasqinaa na waraabi qaala nebigu wuxuu yidhi fa yushaaru waa loo ishaarayaa ilayhim ayaga alaa tariduuna miyiidaan arooraynin fa yuxsharuuna waa la soo jamcinaya waan akriyay halkaan ilaa jahannamo jahannamo xaggeedaa loo soo kulmiya ka annahaa iyada iyadaad moodid saraabun soo saa ma qorna dhaandabangaale yuxadimu xaalo uu burburinaya bacduhaa gabalkeed bacdan gabalka kale fa yatasaaqaduuna way daadanayaan fi naari naarta ha saasuu idiin qorya miya maxaa ku xiga uma yujcalu nasaara haye Mm. waa iga maqantaa qaybtaas nusqadiina hal xaba idhibaan ka akhriyay khayr lahs tan idhib aan ka fiiriyay uma yudcaa waxaa loo yeeri doonaa annasaaraa kiristaanka fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahum ayaga ma kuntum maxaad ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda qaaluu waxay odhan jireen kunnaa waxay dhahayaan kunnaa waxaan ahayn nacbudu kuwa caabuda almasiixa masiix masiixi ibnallaahi ina alla ahaa fa yuqaalu waxaa loo oranayaa lahum ayaga kadabtum been baa sheegteen ma takhada alla ma yeelan min saaxibatin xaas waxaasa ma samaysan walaa waladin ilmana ma samaysan fa yuqaalu lahum waxaa loo oranayaa maadaa tabquuna maxaa dalbaysaan fa yaquuluuna waxay leeyihiin catishnaa waan harraadnay yaa rabbanaa rabbigeenoo fasqinaana waraabi intaasaa iga maqnaysukran ilaahayowna waraabi bay odhanayaan marka ilaahayowna waraabi markay yidhaahdaan ayagana fa waxaa loo ishaarayaa ilayhim ayaga alaa tariduuna fa yuxsharuuna ilaa jahnama intii yuhuud lagu yidhaa lagu odhan soomaa kaannahaa saraabun yuxatimu bacduhaa bacdan fayatasaaqatuuna fi nnaari xataa idaa lam yabqa ilaa man kaana yacbud llaha tacaala min barin wa faajir so intaas kama midaysni ataahum rabualcaalamiina subxaanahu wa tacaala fii adnaa suurati min allatii ra fiiha qaala famaadaa tantadiruuna maxaad sugaysaan tattabicu way raacaysaa kullu ummatin ummad walba maa wixii kaanat ay ahay tacbudu mid caabuda qaaluu waxay leeyihiin yaa rabbanaa rabbigeenow faaraqnaa waan faaruqnay annaasa dadka fi dunyaa adduunyada afqara maa kunnaa mar la arka markaan ugu faqiirsanayn ilayhim ayagoo ugu baahi badnayn walam nusaaxibuhum lamaanaan saaxiibin leanna waa dadka ku haya baa carruur dhalay annaguna taasaan diidna fa yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa ana rabbukum rabbigiin baana ah fa yaquuluuna waxay dhahayaan nacuudu billaahi ilaahay baan kaa magangelaynaa minka adiga isaguna wuxuu leeyahay anigu rabbigiin baan ayana waxay leeyihin adaan ilaahay kaa magangelaynaa su-aasha meesha imaan kartaa marka waxaa weeye sideebay ilaahay u garan la-yihiin oy uleeyihiin ilaahay adaan ilaahay kaa magangelaynaa waxaa laga yaabaa suuradii marka hore uu isku tusay suuradihii iyo sifooyinkii qur-aanka uu isku sheego aan ku naqaanay sifooyin ka bedelan ilaahay sifooyinkiisu way tiro badan yihiin inuu ugu yimaado oo ay markaas haas garan wayaan yaa nacuudu billaahi minka walidaaliku alimaamu nawowi wuxuu leeyahay ilaahay baa xaqiiqada ka warramee ka warqabee waxaa laga wadaa waa imtixaan la imtixaamaya dadkan laftirkooda meeshaasaa lagu imtixaamaya laa nushriku la wadaajin mayna billaahi alla shay-an waxba maratayni laba goor bay saa odhanayaan aw alaaan saddex xataa ina bacdahum ilaa gabalkood la yakaadu uu sigo an yanqaliba inuu gadoomo qaarkoodba meeshaa waxay ku siganayaanba inay diintii isaga noqdaan yihahn diintii hore aan haysan jirnay waaba ka noqonnayba fa yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa hal baynakum idinka dhexdiinna ma ku sugnaaday wa beynahu alla dhexdiisa aayatun wax calaamad ah oo fa tacrifuunahu aad ku garataan biha ayada astaanaad ilaahay ku garataan iyo tilmaamo ma jiraan fa yaquuluuna waxay odhanayaan nacam haa fa yagshifu wuu faydayaa can saaqin saaq iyo dhudhun falaa yabqaa hari maayo man duulkii kaana ahaa yasjudu mid u sujuuda lilaahi alle min tilqaa'i nafsihi asaga naftiisa doonitaankeedana ugu sujuudaan khasab loo sujuudsiin jirin ilaa adina allaahu alla u lahu asaga bisujuudi sujuud walaa yabqaa hari maayo man duulkii kaana ahaa yasjudu mid sujuuda itiqaa'an is-ilaalin dad badan oo muslimiinta isku dhex ilaaliyaa jiro aysan daacadnimo ka ahayn wa riyaa'an iyo istusus dad badan baa laga yaaba haynbarkii inay salaatuleyl tukanayaan oo maalinkii shantaa salaadood tukadaan oo ramadaanka intaasoo qur-aan ay bixiyaan dhammeeyaan oo ay boqolaal masaakiina afursadaan laakiin laga yaaba inay tahay sumcad iyo magac ku hel ilaa jacala allaahu allaa wuxuu yeelayaa dahrahu dhabarkiisa dabaqatan laf oo kale waaxidatan oo keli ah qof kastoon ilaahay u sujuudin adduunkan asagoo raalli ah qiyaamada marka dadka la yidhahda sujuuda ou damco inuu muslimiinta isku dhex qariyo dhabarkii baa wuxuu noqonayaa laf oo yaa laf ka dhigay alle ilahay baa laf ka dhigaya si kasta uu isugu dayo ma awoodayo inuu sujuudo kulamaa araada markastou doono an yasjuda inuu sujuudo khara wuu dhacaya calaa qafaahu jeegojeego adduunka intuu joogaa laga waayo war ilaahay u sujuud aakharu isku dayaa inuu ilaahay u sujuudo meeshii wejigu dhulka aadi lahabu jeegojeego u dhacayaa marka ilaan dhabarkii baa lafsaa u taagan uma yarfacuuna korbay u qaadayaan ru'uusahum madaxooda markay sujuuddii kasoo toosaan bay madaxa kor usoo qaadayaan walxaal qad taxawala ilaahi uu wareegay fii suuratihi suuradiisii allatii taasoo ra-owhu ay ku arkeen fiihaa dhexdeeda awala mara tilmaantii marka hore uu isku tusay tilmaanaan ahayn buu markaas ilaahay la soo baxa subxana wa tacaala fa wuxuu leeyahay ana rabbukum rabbigiin baana fa yaquuluuna waxay leeyihiin anta adugu rabbunaa rabbigeen baata haa rabbiga yaa taha tilmaamihii ay garanayeenbu isku tusa uma yudrabu waa la yeelayaa aljisru aljasru labadaba jiimka in la kasriyo in la fadxiyo way banaanta jasrigii baa la yeelayaa waa jidkii siraade calaa jahannama jahanamo dusheedaa jidkii siraad la yeelayaa wa taxillu waxaa markaas ayada aad degaysa ashafaacatu shafaacadii baa xalaaloobaysa wa yaquuluuna waxay dadku odhanayaan allaahuma salim salim saam qoranta se ka booda qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow wamal jisru jisrigu waa maxay qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama daxdun waa daxdi masallatun waa masallu daxdigu waa maxay culimmadu waxay leeyihiin daxdiga maanta meeshan waxaa loola jeedaa waa simbiririxasho daxdun waa simbiririxasho daxdu mazallatin in la yidhaahdo way bannaanta waa is waa wareeg simbiririxasho wey wareeg simbiririxasho sidaasuu noqonayaa markaas wareeg simbirraxasho ayuu noqon fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan khataatiifu kuwa waxdafaya iyo wakalaaliibu kawaanka birta kawaanka oo kaleeto ayaa ku sugan labaduba waa ku sugan yihiin iyo wa xasakun xasakuna waxaa weeye waa maryo maryo weeyaan waxaan ka wadaa nabaat waa wax dhulka ka soo baxa weeye iyo waxasaku nabaat wax dhulka ka soo baxa oo takuunu ahaanaysa binajdin meel sare fiihaa dhexdeedana ay ku sugan tahay shuwaykatun qodxayaru yuqaalu lahaa waxaana la yidhahdaa assacdaanu sacdaan ayaa la yidhahdaa fayamuru lmu'minuun fayamaru fayamuru way marayaan almu'minuuna dadka mu'miniinta ah, jidkaa waxay ku marayaan ka darfil cayni sida ilbriqsi oo kale wa kalbarqi sida hilaaqoo kale hilaac oo kale wa kal riixi sida dabaylahoo kale ayay ku marayaan saasoo kale laga wadaa marka waa meelo dadku ay ku simbirraxanayaan oo aysan marra ku hakanaynin weeye sida awgeed baa waxaa la yidhahdaa daxadat ishamsu qoraxdii baa iilatay baa la yidhahdaa markay sii iilanayso ayaa la yidhahdaa marka daxdun waa iilasho masilatun ee simbirraxsho fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan khadaatiifu kuwo wax iyo wakalaaliibu kuwa waxaa weeyaan biraha kawaanada oo hilibka la surto oo kaleeto ah iyo waxasaku nabaat takuunu waxay ahaanaysaa binajidin meel sare fiihaa dhexeeda waxaa ku sugan shuwaykatun qodaxyaru yuqaalu laha waxaana la yihahda asacdaan fa yamuru way marayaan almu'minuuna mu'miniintu ka darfi lcayni sida ilbiriqsi oo kale wa kalbarqi sida hilaac oo kale wa kariixi sida waxa weeyaan dabaysho kale iyo wa katayri sida shimbirahoo kale iyo wa ka ajaawiidi lkhayli sida fardaha kuwooda wanaagsan oo kaleeto iyo warikaabi gaadiidka la fuulo fa naajin fa minhum dadkii waxaa ka mid a ah naajin mid badbaaday iyo wa musallamun mid asaguna badbaaday iyo wa makhduushun mid la hoolhoolay oo la xangaruuftay mursalun oo la sii daayey iyo wa makduusun mid lagu dhex riday fii naari jahanamo naarta jahanamo ibnu abi jamra wuxuu leeyaha markuu qaybtan ka hadlayo waxaa soo baxay jadka dadka jidka siraad maraya inay saddex qaybood yihiin qof badbaaday oo musallam ah fa naajin musallamun fa minhum dadkii waxaa ka mid a ah naajin mid badbaaday musallamun oo aan la taabanayn kow wa makhduushun mid la hoolhoolay mursalun oo la sii daynaya labo wa makduusun mid lagu dhex riday fii naari jahannama wuxuu leeyahy dadku waa saddex qaybood qof badbaaday oo aan wax taabto dhibu jirin qof halaagsamay oo marka ugu horreeyeyba jidka siraad markuu lugta la aadayba ee u go'day qof ay naartu xagxaganayso dhaawacyo iyo howlhowl badan isagoo ay ku yaallaan gudbay oo sidaa ku badbaaday saddexdaasay dadku u qaybsamayaan bush wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamedin waaaalih gu jiro insha allah birri baan kasii wadana birri jimcada darsigu waa jira insha allah